الأشعري وعن أبي بكر abi bakr may lakuriyey abi bakr bin abi musa alashcariye qaala abu bakr inkagoli samictu abi samictu may ba dhegay abi awkay dhegi radi allahu taala canhu abi bakr awshay may bu abi musa alashcari walhaal huwa bixadrat lcaduwi walhaal huwa abi awkayna bixadrat lcaduwi odow xaadiradiis kasuganyi odow usoo laroogo ya rasul iya kudheegi awka yaqul kagoola qaala rasuul lahi yaqul huwa abu musa alashari kagoola qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may kagoole ina abwaab aljanati janad ilbaabiyaalshe taxta dilaali suyuufi seefiyaala hoosiyaalkooda hoostoodii ahaadeen sili iya kudheegi mana faqaala rajulu rajul may kagoomay faqaama rajulu rajul yagumi rajulkaasoo rasul hayati he idis yani adban yagumi faqaala rajulki mere ya aba musa alashari anta adiba samicta degday rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sharifa yaqulu rasuulka golaw hadalgolaka golaw derde qaala abu musa mere nacam ha farajaca huwa rajulki nagdi ila asxaabi asxaabi rajuli rajulki asaabtisang nagday faqaala rajulu rajulki mere agra anamay akiyay alaykum korkinga asalaama salaamka akiye salaamantin uma kasara rajulki jibi jafna sayfi sayfi rajuli rajulki seefti seeftas galshay wa jibiyey falka turay alja yani wa kay aljafna jafnagi kolkiya soore uma mashaa socdi bisayfi seefkisa la socdi ila alcaduwiyado ki gaaridi la socdi fadaraba garaaci bi bisayfi seefta gaaridi ka garaaconagadi hataa kutila huwa rajulka ilaa lakutilo kushahi rawa muslim muslim iya wadiidkana wariyey waan abi bakr bin abi musa alashcariy radia lahu taala canhu qaala may kagoole abu kaasay samictu abi awka abi musa iya kudheegi radia lahu taala canhu abi musa alashcari iya kudheegi walaal huwa abi awkayna ka inun aaday fi xadaratil caduwi odow xaadiradiisa aadi gabal odow lahorsurunya oo gaalo lahorsurunya degaalaka jar ya awkay yaqul huwa abi awkay ka golow dheegi awkay bi muusa leedeg yaqul qaala rasuulu lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shemay ka goley ina abwaaba aljanati janad ilbaabiyaalshe taxta dilaali suyuufi seefyaalo hoosiyaalkooda hoosiyaalkaas hoosiyo iya kasugnaadeen ilbaabka jinada lakugalaw may bakiyaale seegto oo niyaw lakorwelo ala darsis lankorwelo seegto kor marki langaado hoos iyo hoosis yani ini ada dilo oo gaalki dilo mis ada naftaab laka dilo mayeelasa jinad ilbaab shaka jar ina abwaab aljanati jinad ilbaabyaalsha kaahi yani taxta dilaali suyuufi seefyaala hoosyaalkooda hoostood ahaadeen faqama rajulum rajulka yakum rajulkaas oo rasul hayati baab shay yani adban qaab shay adba noo dar yani saase libisaylan gabne darfaylan wadine tintis yani inshanlaysanayne saase gumi rajulkaasoo rasul hayati he-idis yani basaasno adban ya gumi faqaala rajulki may ka goole ya rasuul allahi ya aba musa aba musa a anta adi samicta dheegtay rasuulallahi deegtay sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka alka golab hada lxadis hadi lqoola gool hada lqowla goolkanka golab adiba rasuulka ku dheegtey qaala abu musa may ka golay nacam ha aniba rasuulka ku dheegi farajaca rajulki nagdi ila asxaabi asaabi rajuli rajulki ciidankiisu lijar asaabtian nagday faqaala rajul mere adraw akiye alaykum korkin asalaam asalaamka akiy asalaamlmufaaragu saltamnang wana bahimilan jeede asala yani adraw alaykum korkin asalaam asalaam akiya uma kasarahu rajulki yani waa kay jibi jafna sayfi sayfi rajuli rajulki seefti seeftiede galshe iyo jibi waay seeftitis galshe manaa sihadawti ay gamdahu wa khilaafahu galkilay seebta galsha silinka nagna waay seebtan silin gal siibilayu dembi galmalka nagaayo shahidalay mahayna ser faalgaa rajulki turayhu aljabna galki baturin sitmar dembi lanka nagna faalgaa turayhu aljabna turi rajulki uma masha rajulki soodi bisayfihi sayfi rajuli lasoodi ila alcaduwi ila jihati alcaduwi odowki jedis gaalada meeli jarangana dhagaagsade fadaraba garaacibi bisayfi alkufaara gaaladi ka garaaci hataa kutila wa rajulki intil kutil rawaa muslim muslim yani hu cadiis kuriyey taaso kalkun fadilad yani jihaadkaasi asxaabu rasul dad iman la imansho kamil ay ahaayen hooblan sheeg isla markii hol howlgalaayan can abi cabsin abi cabsin mayl kuriye cabdiraحman bin jabri cabdiraحman bin jabrin radi allahu taala canhu qaala cabdiraحman may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may kagolay makbarat kadama cabdi odon lami sugaad mabusowan fi sabiililahi makabusowan fatamusa taabatahu cabdigaas reed anaaru taabat madiyaas waay rawa lbukaari xadiidkana wariyey maqbarabta dama cabdin hodoom lami islugaas mabusowan fi sabiililahi makubusowan mana inti lugaayo fi sabiililahi sooneyo diinti ilahay korwelay lugaay alugaashay luga yani busowan madiyaas horeesa tamasa taabatahu abdigaas anaaru taabat madiyaas waay sawa albukaari bukaari waadid uriyey fadligi oo fi sabiililahi landareeraw layla manahay waan abi hurayrata radi allahu taala anhu gaal abu hurayra may ka goolay gaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may golay laa yariju naara naar ma galaw magalaw ma galaw rajulkaas oo baka ooyay min khashyat illahi ala sidiis daraadiya looy hataa yacuuda laban wanti kunagdaaso fi marci naaskisha kunagdaas walaa yajtamicu calaa cabdin adoon korshay makulunta ubaaron bus fi sabillahi labuso wadukaanu jahanama jahanama onsha makulum makukulumaayan laa yalija qaala rasuul lahi sala lahu alay salam ay gore laa yaliju magalaw annaara naar magalaw laa yadkulu magalaw annaara naar magalaw rajulun rajul magalaw rajulkaas oo baka ooyay min ajli khashyat illahi anoobsadi saraadeelooy hataa yacuuda labano waanti kukunagdaas o fi larci naas wishay kukunagdaas walaa yajtamicu makulomaw calaa cabdin odoon korshay makukuloman gubaaron bus fi sabiil lahi lakubuso i wadukaanu jahanama makuloman wa fi sabiil lahi la kubusooa dhowtin hadina jahanama unshe lakuloma madhiyaaso mana xadiidka fadiladaas jihaadsinaysiya maanahay sawa tirmidi tirmidiy xadiid guriy agala tirmid mare xadiidun hada xadiidun xasanun darjidiis asan saxiixun saxiixun وan iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهuma qala بن cabاs may ka gole samictu rasuul الlahi adheegi sala الlahu عlyه وasalam yaqul rasuulka halka gola yadheegi caynaani lamhindood laa tamusu mutaabadaas huma cayneenkaas anaaru naar mutaabadaas caynun waay ilaa soo baka doytay min khashyat الlahi min ajli khashyat الlahi taala lo sidis daraadiye looyti wa caynun il waay baasad barigalay taxrusu waardiyaas fi sabiil الlahi waardiyaas barigali rawa tirmidiy tirmidiy adis wuriye wakala tirmid mare adisun hada adisun way xasanun darjidiis hasan e maylaya cabdullahi bin cabas samictu rasuul lah sheeg yaqul rasuulka alka gola sala lahu alay salam caynaani lama indood laa tamasu mutaabutuma cayneenkaas naarun ahay naar mutaabut wa lama indood naar mutaabadaas caynun il oo baka ooytay min khashyat illahi min ajli khashyat illahi alla obsidiis daraadiye la ooyti ili lamaad wa caynun il waay baatad barigali taxrusu siria lak wed batad barigali oo barigali ars mis batad ahaati tacrus waardiyaas mis batad barigali tacrus hal waardiyaas fi sabiil ilahi ilahi wadistadi waardiyaas barigali ilaa soynanaado taabadaas wa awa tirmidi yani tirmidi iyo hadis wuriye waqala tirmidi mele hadithun hada hadithun hasanun dajisasange waan zayd bin khalidin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam man qaala rasuulka way ka goray man jahaza lanki diyaariyo gaaziyan lan duuli lanki diyaariyo fi sabiil ilahi kaduuli fakad xaqiiqi dhab ahaan akadaa man kaasay duuli waman khalafa lanki onayo aziyan lan aze kalif nagdo fi ahlihi ahlilgazi gazeg helke bikayrin kalif nagdoon fakad xaqiiqi dhab ahaan akadaa man kaasas wa manka duuli mutafaqun caleyh zayd bin khalidin radialahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam qala rasulka may gore man gofan gofki jahaza huwa manka diyaariyo gaziyan lan duuli diyaari lan duulimaad jeedo dalabki baalaha iyo saytin gurigisi fi sabiililahi kaduulaw lanki diyaariyo fakad xaqiigi dhabahaanga gazaa duuli fakaanama gazawa kusoo duuli ajarkeed oo kale ilahy walduuliya lamiday waman khalafa lankin khalif nagdo nbedel nagdo gaaziyan lan duuli fi ahli ersa dadkisan khalif nagd bikayrin khairan ka khalif nagd kan khalif bahay gaazi ban bahay kanli dikisan dhagaalayahay khairan ka dhagaalayahay fakad gazaa fakad xaqiigi dhabahaanga gazaa waman kaasoy duuli fakaanama gazaw lan duuli ajarkeed sunalawa mutafaqun caleyh وan abi umamata radi alahu taala anhu gal abi umamay golay gala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay afdal sadakaati sadakiyaalatan anfal badan dilo fustaatin teenda hoos yaw fi sabiili llahi na kasugnaadi teendadiyeede wamanixatu khadimin khadim irmaanta siyo shay waay fi sabiili llahina laadis yani kasugnaadi duna irmaanta la siyo o daruugatu faclin o madruugatu faclin gurbatid isla dorbiyaw yani waa kay lisi waay fi sabiil lahina liskasi sawa tirmidi tirmid adis guriya wakala tirmid mele xadian ada xadian waay xadiskaasoo xasan dajiri hasan saxiyn saxiyn ama saxiye qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka may ka golay afdal sadagati sadag sadagaati sadaglabiiba wala lanka dhawaada tanfad badan dilo fustaadin teendo hoos waay teendada gofkosir yani lang mujaahid wa may siyaase teendho oo hoosaysadaayaan mujaahidiinta siyaas dadka mujaahidiinta ¿eh? may siyay gofki teendho oo hoosaysadaayaan kolkun sadaka taasaan fal badan maniixatu kaadimingna cadiyatu kaadimin lew kaadim siyawshay kaadima wal siyaas lan kaadime ee eh, yucdaa kaadimun yakdum lmujaahidiina lan kaadim ee eh, mujaahidiinti in khidmeeya lan kaasa wal siyaasa mis yaqumu biacmaali lkhidmati fi ljihaadi gume mitl dabki wala kariye wala daaweye tendidise walinimida masalan khaadim waada fi sabillahi ka khaadimha dadkan khaadimiinta iya daaweye lanki misme dadkan khaadimiinka tenden dise mise dadka yani mujaahidiinta oo kale wa yamayn sameye walan kariye khaadim waada lan fi sabillahi ka khaadimha lansuud kaasa wal siidi kaasa sadagan fad badan afdal sadagati dilnufusaatin tenda hoos yayan fad badan fi sabiil illahi fusaadaas oo fi sabiil ilahi haasi yani fi sabiil lang mujaahide yateenda siyaas oo arsadaayan yani dugaalsadaayan tanama tan sadaga tan fal badan mayb maniicatu khadimin lan khadimaayo fi sabiil ilahi ilahi wadi sadaka oo mujaahidiinti an khadime walan kariyay daawayay teendadan dhisay biyon ororey kaasoy siismadiis iyo sadagan fal badan lanki sida ay khadimkaadin wal siyaas aw darugatu faclin aw madrugatu faclin gurbatiidis la durgiya waan fal badan fi sabiili llahi kasugnaatiskasi tangna may bo darugatu facl may bo naagatun wa balaga deertay an yadruga hal faclo e yadaha hal oonayo gurba goodow deerti iyo lankoo siyaasa kasafararisa mana jihaadkanka ba fi sabiili llahi anasa sadidasa sadagan fal badan wa tirmidiy tirmidiy wa xadiskana weriyey waqala tirmidi may gore xadisun hada xadisun waay xasanun darjadiisa sane صaحيح dhow صaحيح ama صaحيح وan بn an aنس رadi الlahu taعala canه ana fatan dhalinyar min aslama min qabilati aslam kumid waqaala fatangimeer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisa o inan uriidu may doonay algazwatu lmaadiya doonay walaysa maciya ana maagay mahanay maawal mahana tajahazu ana kadiyaarnagdaw bima kadiyaarnagdaw qaala nabiyna omay kagolay ikisaw fulana nebilan saw fainahu ina fulan fulanka kad kana haadi tajahaza ki diyaarnagdi haaday famariba jiriday faataa rajulkin seeday fulanki faqaala rajulu mere ina rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yubriuka ma yaking akriyay salaam aking akriyay wayagul rasulka mayakelay acdi antaada sini anisi aladigi tajahasa diyaarsatay bima bibi ladi ladigi diyaarsatay kala rajulki mare ya fulana toybile acdi si i rajulkan kan si si kuntu an hadi diyaarsatay bibi ladi walaa tacbisi habistoy minhu min aladi ladiga soy sheegan kuhabistoy fawalahi akdaarday laa tacbisi mahabisto minhu min aladi ladigi sheegan makuhabis fayubaraka la barakeey reed lakyadlkin barakeey bibi shay shayga soy lakin barakeey reed sawa muslim muslim waxdiisna wariyay an anasin radi allahu taala canhu ana fatan dhalinyarko fatagaas oo min aslama min qabilati aslam aslam qabiiladi ku ahaadiya kaala fatagi merao ya rasuul allah ilahi rasuulkiisio ini an uriid anaan may doonay algazwa dulunga fadew yani jihaadan ba fadew walaysa maciyan maagayn mahaane maawal mahaan atajahazu anaan kadiyaar nagdaw bi bima ma kadiyaarsadaw atajahazu an kadarbadaayo kadiyaar nagdaw bi bima ma kadiyaar nagdaw na macli saai walkasta saabo walba mawadado wal diyaarka nagadaayo jihaaska ziyaaranka nagadaw maagay maan awalaysa ah, maciya maana ma wal maana tajahadu ana ana ka diyaar nagadaw bibima ma ka diyaar nagadaw gaara nabiyna umay ka goolay itiin saw fulanan hibil lanka leeraw saw fa inahu ina fulanka kada kana huwa fulanka hadi tajahasa ki diyaarsaday haadi oo ay wali oo nakasafarayd om diyaarsaday lankaasan saw famarila huwa fulanka reer jiriday fata huwa yani waa kay fatagiisa edi fata lfata dhalinyarkiisa edi hu fulanki arfeedi faqaala alfata dhalinyarki maylaya ina fata mina samude faqaala alfata mere ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam yugrihi huwa rasuulka akriyaaye ka adiye asalaama salaankakin akriyaay rasuulka ka salaamayo wayaqul huwa rasuulka maykilaya sala allahu alayhi wasalam acdisi ni an isi aladigi isi tajahasta asa sihaarsatay bi biladi ladigi sihaarsati isiyakalay rasuulka farmiyanti fari ka salaamay may kara wala sihaarsati an isiya kari qaala rajulki qaala fulanu fulanki mer ya fulana to ibilay zawjadiisa ladla ibilay acdi si i fatagan kan eh, si aladigi si kunto naadi tajahadto diyaarfiri biladi ladigi diyaarfiri lankan galanto kusaaro daafiri hungurigiisaitay kuli lankan kawareejiyo walaa tacbisin cabistoy minhu min aladi tajahadtu kano ana diyaarfiriye shay shay an abirata shayan kucabistoy a walaa tacbisin cabistoy minhu min aladi ladigasa shay haalku ahaadi shayan shayan cabistoy fawalahi laa tacbisim cabisto minhu min aladi ladigashay alku ahaadi shayan shay macabisa oo fa yubaraka la barakeeyo laki ad lakin barakeeyo fi fi shay reed wal al wali ada reerka malkin barakeeya si gabar lankan kan ay kalan dugsaar wala diyaarsadi kolkan diyaarinti la lankan diyaar usun ajarshay kamil an hele lanka usun lankan jirdi usun ajarshay musaaiskaas wala jareerale awal muslim muslim iyo waa dhir kuriyey ti hoday bu lang dakaase lankin diyaariyo fakanama gazat ilalah xadiiskana muslim iyo wariyey wa an abi saciidin alkudri radia allahu taala canhu abi sacid may kuriye ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam bacatahu wa rasuulka diri ilaa bani lahyaan qabiilado bani lahyaan iyo andiray faqaala nabiy naumay ka gore liyanbacid hibahoy min kuli rajulayn lam rajul kas axadhuma koosho hibahoy wal ajru ajarkana baynahuma lam natiyo hada ilan daskidon mujaahid managada koraan jihaad manbaha koraana kolkan lama qof qabiilka oo rasuulka dol andiri meray lama qof kasta kookin habahoy kan kalena kanbahay idisan ilaaliyen doore bes lamada ajarkaakanagdan kanbay kan roogaba ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam bacatahu wa rasulka diray ilaa bani bacata rasuulan bacata nabiy nabag diray rasuulan adiri ilaa bani laxyaan qabiila banu laxyaan leeraadaan diri meeladadan dir fadaay rasuulka eed faqaala nabiy nabag le saxaabi may ngaray liyanbacif qabiilada banu laxyaan leeraw gaale ye ciidan andiraay rasuulka digaal ahaan kolka reed faqaala nabiy nabag may kagoray le saxaabi may ngaray liyanbacif hibahoy min kuli rajulayni lam rajul kasta heshoohi kubahoy axadhuma axad rajulayn lamada rajul koshoohi bahoy walajru ajarkana baynahuma bayna rajulayn aade kan bahi waaba bahi bakan roogana kan bahiya idis andhagaalaye yani helsha andhagaalaye ajarka kolkun kamil an helaan red rawa muslima muslim iya adidkana weriye wafi riwaayatin law limuslim riwaaya muslim in sugnaati gaala nabiy naumay ka golay liyakruji boy min kuli rajulayn lam rajul kasta hesho rajulun rajul boy uma qaala nabi naomay kagolay lilkaaidi ki fadheedi mengalay ayakum ayu waaxidin minkum khalafa khaliif nagado alkhaarija kanba in khaliif nagdo fi ahli in khaliif nagdo wa fi maali in khaliif nagdo bikayr in khaliif nagdo kana lahu lilwaaxidi waaxidkaas may lahaaday mislo nisi ajri lkhaariji kibay ajarki ajarkaasi si oo kale lahaada waay qaala nabiy naomay kagolay fi riwaayati lah limuslim qaala nabiy naomay kagolay liyakruji boy min kuli rajulayn lama rajul kasta hesho rajula rajulka hibahoy ay lama qof kasta qofka hibahoy qofkona ido ido waardoy uma qaala nabiy lilqaacidi kifadeedi ma ngaray hanifadeeden kifadeedi ma ngaray ayukum ayu waaxidin minkum waaxidi sinsin khalafa khaliif nagado alkhaarija kibay khalifa nagdo ititisi hershay nagaleyo nagad fi ahlihi ahli lkhaariji kan bay helshay dadis khalifanka nagad wa maalihi wa fi maalihi maali lkhaariji kanbay maalshay dadis khaliifan ka nagad oo bikayren kheerna khaliifan ka nagdo oo ititisan maamulo helshay nagale kana lahu lil ay waaxidi waaxidka oo fadheedi may leya mislo nisfi ajri lkhaariji kibay ajarshay kanshaskan bay ajarshay ajarkaas niskay oo kale lahaaday waay yani kaasna ajarshay markunu saamey kon ajarshay kamilngale وan ilbara bin casimin radi allahu taala anhu qaala bara may ka goolay ata nabiya nabaga may seeday sala الlahu alayه wasalam rajul an gooy rajulkaasoo muganacu la daboolay isudhong mugaan la daboolay bilxadidi birlakagoofari isudhonba birkagoofalno helkubinaawilan aragaan faqaala rajulki yani labese kaadila ya kanti argarooy labese kaadi faqaala rajulki mere ya rasuulalahi ilahay rasuulkiisiyo ugaatilu dagaalame o uslimu islaamey langaalo langaalahay atilakooyahay dagaalamey dagaalka le ku galay mis islaame qaala nabiy naumay gole aslim islaam suma qaatil faasama rajulki islaami fakatala dagaalami fakutila walsili faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulki may ka golay camila huwa rajulkan camal fali galiilan camalan galiilan camal yar iyo camal fali waujra huwa rajulkan wal ajarti kaiiran ajran kaiiran a mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay wahada lafd lbukaari bukaari lafdishay wacan ibara binu cazimin gaala bara may ka golay ata nabiya nabaga mayn kooyay sala lahu alayh wasalam rajulu an kooy rajulkaasoo muganacun la daboolay bilxadidi birlakagoo fali muqatan ra'suhu madishay la daboolay o jasadhu bilkawdati kofi aw dirci camburbiraad lakagoofa madishayna kofi biraadan ka jar korshayna cambur biraadan ka jar sodom bira kagoofalanyi oo bira lakadabooli lankaasa koyo ladasan faqala rajulka mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ana diyaaraskadika yaragahayse ukaatilo anana degaalamey o uslimu ama islaamka hormaritiy ordhaangna islam mahayne qaala nabiy naumay gola aslim warta islaamka harisa gal uma bacda dalik qatil he markaas ubac degaalom faasama rajul rajulka islaami uma katala rajul rajulki ladagaalamay alkufaara gaaladi ladagaalamay fakutila huwa rajulki waldili waay faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulki may ka golay camila huwa rajulka camal fali khaatimidiisa faylhaati khaatimo fayl waay mana camal gaabano toobi jana laka galaaw khaatimidiisa faylhaati oo lanki markinka dambooy fi aakhiri cumrihi waa kaya islaam islaamki borey horkugobday jihaadku gali isla markina dhimadi camila galiilan a rasul camila camal fali galiilan camalan galiilan camal yar iyo camal fari ilan hadila kalimada islaamka ka hadli bes kabacd waa kay dagaalami siribaka dhimadi usoo hataa salaadba ba weli intukune saas oo kale yani waa kay masala mir kale fa saxaabigo saas oo kale sun ahay yani ha islami hora jihaadkan yahay kihay moshi hora jihaad kobgali rasul mere yani lang oon waa may lerijareed lang oo waa kay masalan ba salaadna intukun waana jina gari masala weli shayna salaad saad hadilay bu hadilay ma islami islaamki bahobgali kolka seefti seeron gaadi sidii la sabka sigari kadhimadin kashayidi mana suba jinada kagari camila camal fali galilan camalan galilan camal fali wa ujira wal ajarsi kasiiran ajran kasiiran wa ajarshayna ajar badan shahidnama heli jina heli mana mutafaqun aleyh wahada lafd lbukaari وan anasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may ka golay ma axadun axad ma jar axad kaasoo yadkul huwa axadka aljanata galaaw yuxib huwa axadka jeeladaaw an yarjic ini nagdo ila dunya dunya nagad jeeladaaw walahu lilaadina lahaadaw maa walaagi istaqara cala lardi arad korshe haadi min shayin shayin shayana lahaadaw majar ila shahiida shahiid mayn yatamanaa huwa shahid may tamaniyey an yarjac ini nagado ila dunya dunya nagad fa yugtal adadil cashra maraat tuman tookl hadil dimaagi darteed iyo saasan tamaniye yalaa huwa shahid karagaayo jinadasiye min alkaraamati iskadaryow eh sharafto oo uslaka karaamaya oo ilaahay kiiman weelaw jinadasiye uska heli daraagiya saasan tamaniyew lankale jana galay reer binaanka markoraynao eraw majaro lilayla shahidkas ma waan anasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiyu law may kagolay ma ahadun ahad majer ahadkaasoo yadkulhu ahad aljanata jina galaw yuxibuhu ahad kareeradina jeeladaw an yarja ini nagad yara dunya wa jina wanaagsa inti arag markaasu bacda dunya nagada eraw majer walhalahu lilahadi ahadkana lahaadaw ma min shay shay un shay lahaadaw cala alardi walhaal lahu lilaxadi xadkana ma shay lahaadaw cala alarli arada korshahaadi min shayin shay a arad wali korshahaadi donga lakasiiye janadan kuba addunya nagoy lanjeeladaw majarwa ila shahiida shahiid ma yatamana huwa shahiidka may tamaniyey an yarjic ini may welay faliiladan usada helay shahiidnimadan heli oo jinada baxdiya faliiladan ka heliya meerkalalan ka helaan addunyada laaka hele kolkan addunya tamaniyey tookadoo dan lama sida safar halakifay lahay nicmadan karaamadan badan horaan si hel fadisas yatamana may tamaniyeya yarja ini nagad ila dunya dunya nagad fa yuktala lahadil cashra maraat tuman tooklah tuman nafod lasiyores tuman tooklah hadil saasa jeelade wa wala saasan jeelada umey dinaba kana hada oo sayidnimadaas addunya nalashidi fado umey addunyada ya may layla kala walkal mahay meel kala lan kalaan sayidnimadi addunya la kala karaamadi ana aragi kalkan toobay waa tan tuman tooki sifay lahaysargen limaagi darteed yalaa dargawiya intamaniye lima yatamana katacbud yatamana tamaniya yarja ila dunya fayubtala ashra maraad yatamaniye lima lyajri maagi darteed yantamaniye yara shahidu shahidka aragaw min alkaramati karamayaw e karamayawka oo janada hadi ilahay ka karamayaw sarg daraadi yantamaniye wa fi riwaayatin limaagi daraadeed yantamaniye kira katacbud yatamana regado yatamana tamaniye an yarja ini nagdo yatamaniye limaagi daraadeed yantamaniye an yarja ila dunya ang nagdo fayubtala ashra maraad tamaniye limaagi daraadeed yantamaniye yaraa huwa shahidka aragay min fadli shahaadati shahidnimada fadlid iya us aragi daraadi yan tamaniye mutafaqun caleyh وan cabdالlahi بn cmar بn cmar بn caas cabdالlahi بn cmr بn اlcaas radi الlahu taala canهuma ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam qala rasulka may ka golay yakfir الlahu ilahi in dhaafe lishahidi lanka shahidka ilahi in dhaafe kula dembin dembe kas in dhaafay ladayna dengin dhaafan ma sawa muslim muslim iyo waadis wariyey ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam qala rasulka may ka golay yakfir الlahu taala ilahi dhaafey lishahidi shahiidka iyan dhaafe kula dambin dembi kas iyan dhaafe a ila dayna denginin dhaafana maahin den bin aadam xuquuqtisnin dhaafan wala kaloola dhaafe sawa muslim muslim yan waadi kuriya wafi riwaayatin lah limuslim riwaaya muslim sugnaati alkatlu dil fi sabiil illahi ilahay wadis saadiya iska dil yukafir huwa katlagaasoy may dhaafe kula shayin a dhaafe ila dayna denga dhaafana bin aadam xuquuqdinkeeda ngulusta taas laakin deng ma dhaafas bin aadam xuquuqdis ma dhaafas laakin wala kale dunuub eh wa dhaafay a dil yani fi sabiil ilahi iska dil oo lanki onay muslim ka hay ya yani dagaalamay fi sabil ilahi sooka dagaalama wa la dilay shahid shahiidnimadaaso iyo dilkaase wa yukafir huwa katlag may dhaafey kula shayin shay kasi dhaafay la dayna dayn dhaafanama waan abi katadata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaama rasuulka gumi fihim fi saxaabati saabag dhahdiyo iya gumay fadakara nabiy nabag sheegay ana aljihaada jihaad fi sabil ilahi lijiha waliman ana liman rumaayo bilahi ala rumaayo afdal lacmali camalyaalka n fal badan iny saasa sheegi fagama rajul rajulka iya umay fagaalo rajul mere ya rasuulallah ilahay rasuulkiisi waray taakbirni waran in kutiltu adian dilo fi sabiilillahi ilahay wadadiis hadiya liidil hatukafar wal dhaafay ani anigay khadaayaya kifyaalkay walaw dhaafay faqala rasuul lahi sala allahu alay salam lah lirajul maynara nacam ha in kutiltu adilkadilo fi sabilillahi lakadil walaal anta adi masaafirum kisabaraw esa muctasibun ki ajarubsala ese mukbilun ki gaabilaw ese ayru mudbirin ki dugul jeedew heerjeed ese hawalkin dhaafew suma gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul jamay goolay kayka gultaasa erti hayankinag hadalki gaala rajulki mer ereyta in waram yak eri in kutiltu hadi liidilo fi sabiililahi liidil atukafaru wal dhaafey ani anigay khadaayaaya gefiyaalkay walaw dhaafey faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam eri nacam ha wal hal anta adina saabirun ki sabra wese hoob adig sabarsanta oo jihaadkasayka sabarsanta muctasib adin ajar helna lasa asab iho golban hayne ad ad naftab yani muctasib ata ajar waydiisadahto waana saabirun ata sabrahto walikidnakasabrah waana mukbilun kigaabilaw ata gayru mudbirin kiroora wadan hayn walka yani dembiyaalka wa dhaafe ila dayna den maahin faina jibril alayhi salaam ye qaala jibril kagolay li anin kagoli dalika algowlaw golka sataalkan jibril in sheegi ila dayna tu ahaa ana rasuul lahi sala allahu alay slam qaama fihim lisaxaabati akumay fadakara nabiy naumay kusheekoye ana aljihaada fi sabiili llahi wana alimaana bilahi ilahay karumaay lijiha fi sabil lahi lijiha afdal lacmaali camalyaal ilahay lanku dhawaado ka anfal badan inayihin taasa kusheekoy jihaadka rasuulka amaan markaasa faqaala rajulun faqaama rajulun rajulka kumay faqaala rajulka mer ya rasuul allah arayta akbirnain waram in kutilta adan liidilo fi sabil lahi liidil hatukafar cani anegey walaw dhaafay khadaayaya gafyaalkay walaw dhaafay gafyaalkay wali wali sagir wali kabir walaw dhaafay faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam la lirajul men garay nacma walkoo dhaafe in kutilta lakin shardi lidi in kutilta dilka dilo fi sabiili lahi ilki dil fi sabiil sabiil lgeyr malfadaw sabiillahi dhadi ilahay wadisdahdiya dilki dil walaal anta adina saabirun ki sabraw adesa muxtasibun ki ajarubsadaw esa mug habarun bacda habar ila mugbilon ki gaabilaw gaaladoow ka gaabilaw esa gayru mudbirin ki duburjeede odan haynin rooraan intaas sharuudaha dilko heloob ha walkoo dhaafe dembiyaalka uma qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagoolay kayfa gultaas seerti waa dadka inkanag hay yani qaala nabiy qaala rajul rajulki meerereyt akbirna in warag in gutulto den lidilo fi sabillahi liidil hatukafar wal dhaafe yani anagay khadaaya gafyaalkay walaw dhaafe faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay nacam ha walaal anta adina saabirunki sawrawes muxtasibunki ajarwsadawes mukbilunki gaabilawes غayr mudbirinki duburjeeda ayrkeedas ila dayna dayn lakin gudafanama Ah, faina jibril alayhi salaam ye gaala jibril kagoola nin kagooli dalika algawla goolkan asankin kagooli rasul jibril in sheegi sawa muslim muslim wa fi suri an jaabirin radi allahu taala an gaala jaabir may kagoolay gaala rajul rajulka may kagoolay ayna ana nante haada ya rasuul allah in kutultadan lidilodunta seede qaala nabi na may golay fi ljana takunu fi ljana jini haadasu hooblakadil jinada jini galaaso falga rajul rajulki turi tamaratin timir iyo turi kuna tamaraat fi yadi yadi rajul yaaden uma katala dagaalami xata kutila ilaa rajulka likutiri rawa muslim hay rajula maylaya hayna ana ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi an intihaade in kutilto dilidilob intaseede kana nabi naumay golay fi ljana takunu hadase fi ljana wa jiniteedas jini galaas way falga rajul rajulki tuuri tamaraatin timiryaalo oo usukuna tamaraad ka haaden kuna tamaraad ka haaden fi yadi yadi rajul rajulka galantis timiraadka kujireeno aamay markaasa si in wedi yoogya tuuri intihaanku aamawba jinan i dheerta walaa yturisu magaa kala degaalami xataa kutila huwa rajulka inti lakudil sawa muslim muslim iya waadis guriyey saaso da yani dad imansho eed yani gowon layaar imansho walilisheeg rumaysano ictigaasano saas ahaay oo jinada giimadian eedn og sawa muslim muslim iya waadis guriyey waan anasin radi allahu taala anhu gaal anas may ka gore indalaga rasuul lahi الله عليه alayhi wasalam ilahay rasulshiya tabi waasxaabuho wandalaga asxaabu asaabu nabiy nabiga saatin taben xataa sabago ilaa ku dhagan almushrikiina mushrikiintun ku dhagan koor maran ilaa bedrin beder elkilerain koor maran naswatu beder wa marki dem waja almushrikuuna mushrikiinta kooyen faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkimay kagolay laa yakdumana axadun ahad ay hormarnay ahad kaas oo minkum isinsin kumide ilaa shayin shayin hormarnay hataa akuna ana sikuadaw dunaw duna shay shay kaas oo kadiskuadaw inti an wal kubilaawa walan bilaawten fadana almushrikuuna hati dhawaadeen faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkina golay atuwer gumu guma ilaa janatin jino guma jinadaasoo carduhaa cardu ljanati jinada bileersheba asamaawaatu waalarlo todobada samaawaat todobada arle ese banaan guma qaala may ka golay aahiraawo xadiiska wuriyaay anas miya qaala anasu anas may ka golay yaqulu cumayr بن lxamaam cumayr bin xamaam alansaariy radi allahu taala anu may ka golay ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo janatun ajanatun jino miya janadaas oo carduhaa carduljanati ba asamaawaat waalardu todobada samaawaat todobada arl etamiya qaala nabiy naomay golay nacamha saaso xaqiigo todobada arla marki lisbaalgeliyo iyo todobada samaawaat marki lisbaalgeli bileelka jinadan taasadantua qaala may ka golay yani qaala nabiy nacam qaala rajulki may ka golay bakin liibaan bakin liibaan er yani faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahy rasulki may golay ma yaxmiluka may ki hun baari may hun baari calaa bawlika boolka bakin bakin liiban liiban adlasa may kiyumbari qaala rajul mere laa maya waliyumbari mine walahi agdhaarda ya rasuul allah ila ilaa raja an akuna ana ana hada rajeyawshema min ahli ahli ljanati janadiyeeda helsi an hada rajeyawshema walkale niyumbari anasaasan eri malew qaala nabiy nomay golay fa inaka min ahliha ad helshay ata janadi helsiba ata fa akraja rajulki biyay wa mucjizu walandin oo rasuulku sheekoya ahlu janina glaas sababtilka nagdahayn weli asilay diin doonto fakrajahu rajulki baydafi samaratin timryaala min qarnihi min qarani qarani rajuli rajulki gowaashay gowagasa timryaala kubi fajacala rajulki may gudgalay yakulu amaw minhuna min asamaraat amaw marki dem timirtiyakabadatay suma gala rajulu meel lawadaya kadhaaraday in ana hayitu in hayitu hadi ana noolado anan hayitu noolad hataa aakula samaraati timiryaalkay hang inti an ku aamo hadi ana noolado inaha ina alhayaata nololuwa la hayaatu nololu dawilatun dheer weri mana usian haanku ama ho brog nololu abidheeradaasa jinadii ba ku daaye farama rajulki turi bimagya turi kana huwa maga haaday macahu maca rajuli hadi min atamri uma katala dagaalimihum alkufaara hata kutila huwa rajulki intil kudil hawa muslim muslim ya wadi kuriyey algaranu bifathi lkaafi waray huwa jucbat nashaabi gamonka jeegshay wa jucbat nashaabi gamonka yani jeegshay ruwaagi leray macruf gowley wa an anasin radi allahu taala anhu qal anas may kagolay indalaka rasuul lahi sala lahu alay salam wasaab watamen hataa sabaqu ilaa ku dhagan almushrikiina mushrikiinti koor maran fi bed ilaa bedrin hay bederan koor maran eelki bederan koor maran hay waja almushrikuuna rasuulka asaabtis alu beder sed boqol iyo neel tumugi dhorreha sed boqol iyo tumiyo afar tumiyo shan milonka badan milas ahaayen baynama mushrikiintana sagaal boqol iyo konton oo kale say ahaayen markaasa meel beder iya kahor marahayan hataa sabaqu muslimiinti iya rasuulka asaabtis intin ku dhagan almushrikiina ilaa bedrin kormaran eelki bedra ka kormare wa jaa may kooyena almushrikuuna sagaal boqol iyo kontonki hayenga kooyen rasuulka saabtin sid boqol leeyihin sid boqol i dhowr tiro tum tumiyo afarti tumishan mero leeyihin faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay asaabtisa yani injeediye awaamir injeedi faqaala rasuul lahi may kagolay sala allahu alayhi wasalam laa yabdumana ay galnay galnay ahadun ahad ahadkaas oo minkum isinsigmide ayn hormarnay ilaa shayin shay ayn hormarnay langisinsin kumid e hoolgobodow ay jarnay xataa akuna ana ilaa an ku haadaw dunahu duna shay shaygaasoo kidis ku haadaw walay marki an wal sameeyo laysina sameeya anti arkaaslan wa ay kadiirinay ay galnay laa yabdumana ayn hormarnay ahadum ahadkaaso minkum ilaa shayin shayn hormarnay hataa akuna ana ilaa an ku haadaw ana ku haadaw dunahu duna shay ku haadaw fadana lmushrikuuna gaaladii hagarguurideen hadhawaadeen kalkun walhas horsura faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam amarki ah, kama dambeska rasulka dibi kalkun rasulka sala lahu alay salam ay kole ahan gumu wali tookadu hasa tookadu gumasa waktiga roog ilaa janatin wanagsin gumasan may ilaa janatin beer jinaadun guma jinadaasoo carduhaa carduljanati jinada bileersin iya asamaawaatu todobada samaawood waalardu todobada ard iya jina bileersi todobada samaawood isbaalgeli simadin i simadaas waa kayha masalan ba allahu yaclam waay samadan isamadaas todobada samaawaat eedan shal wi winyin todobada arlalisbaalgili bileelsadonyingumar qaala may goolay anas yaqulu cumayr bnu xumaam cumayr bin xumaam alansariy radi allahu taala anhu may goolay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo janatun ajanatun jina miya wan iskuhube jina saase miya saasan win miya jinadaas oo carduhaa carduljanati jinada bileersheba asamaawaatu todobada samaawaat eya waalardu todobada ardu eya bileershe miya qaala rasuulka may golay nacam ha saaso jinasaasun bileeran unguma qaala rajulki may ka golay bakin liban bakin liban yaab yaab yari mana bakin yaab bakin yaab walare kalimatu tacajub laga isticmaala ama bakin liban bakin liban sa liban liban waayo o taas lehelo sa faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay ma may yaxmil huwa maag humbaari kaad ki humbaari calaa qawlika goolka korshay ki humbaari bakin bakin adka gooli may ki humbaaraay liban liban tadresmen jeedu qaala rajulki mera laa maya wali humbaari kalama le wallahi kadhaarday ya rasuulallahi allahi ilaa rajaa an akuna ana an ahaado rajeeyawkeeda maahin min ahliha ahliljanna jinadaaso jhelshi an ahaadaw rajeeyawsha ma wal kale goolkaas ihun baarimalew qaala nabiy naomay golay fa inaka hoobtaasan fadaas jinad fa inakan min ahliha ahliljanna jinad helshe kumidatwaay walan bishaaray busoo nooriba lan bishaaray casharat lmubashmana dad badan oo may jiran rasuulka saabise hooy oo noorin ibro asini galaas beriya jiran hadda eh, tomankaaso mashhuurin e eh, ashara asharat lmubashiriin nimanka laley oo afartu khulafada iyonayaw sitat lbaaqiin tumankaasoy ye janalan bishaara iyomay bua yo meelo isroogan a hiblow reejinaada sadin abubakar abubakar fi ljana cumaru fi ljana cuثmaanu fi ljana caliyun fi ljana abu dalxa fi ljana yo meelo isroogan tumanki ay yalaka tilmaamay tumanki reejida sid asharat mubashiriin saasana ngale maahin dad badan oo rasuulka iyo noolin bishaaray kalena jiran mana tumankaasoy maka kooban lakin hadda firi fainaka min ahli adso nool reer jinaada tu jinada helshawa atu bes faafeja rajulki bi tamaratin timaraadki abi tamaraadka min garanihi garani rajuli rajulka gawaashi gawaaga may buahan ahay dadki hor yani may kadagaalamaayena gamon iseef i waran iya kadagaalamaayo kalkan yani gawi lageliya gamon me gamone may bu akal soomaaliga s milo akal soomaali gado gawaag hoban kasaan milo kaaragasmana wala akal soomaali eraa jiraan masala kalkan gawaaga milo karage milo kararahar o arag wakti hor dukaame had hada koley mila lakagadaayo masalan maragna goorud isa i alaabta lagadgadaw moogasa lakagadgadaw hidkasa milogaasay fiiriyo oona kelaw fa inaka min ahliha gowa kolkan saasu mana gamuunka lagilgeliye saasu yani saas dadki hor waab ka shooba jareen mar mar kolka hadla jaray taw barashada hadila ma bilaabnayda waktigii hor may o yani culimadu yani waa kay masalam kuweeli jireena gamuun baahay barada jaren taw barada jaren mar marka oosay o yaaleno olmad bahaaso duurkan bahayano gamunga hagimi li argi jar mana kuley waktigi hor gamunkaas alka degaalamayo maanaa tashabuh ley waktigaas tashabuh lasibaho oo dadka fafayl laskasibaho dataw barda walalan taw bardana fi sabiililahi ay walkalamiilin rijeta kalan jar sufaylasamanadimle kolkan yani waa kay masalan gawaaga soy gamunkan ka jari unkurishay walyar timirenan ka jaran kolkan fa akraja hadi ay tamaratin timriyaali hadi min garnihi garni rajuli rajulka gawaashiha kubisidi timrimeelan ka jarti fajacala rajulki maykul gala yakul amaw minhuna min atamaraati tamaraat kaisha ku amaw uma gaala rajul rajulki may kagolay lawalahi ka dhaarday dhaarad in ana in xayitu hadi ana noolado ana an xayitu nooladood in adawaatu sharda laa tadkulu ila cala jumlat lficliya in ana xayitu in xayitu hadi ana noolado ana an xayitu nooladood xataa aakula ilahan ku amaw tamaraati timriyaalkay haadihi tangay ku amaw ana nooladood nolol i jartoob ina ina alxayaata xayaatad waabla xayaat nolol way dawiilatun dheer nolol dheer bay inagdaasa jinadi ba ku daayo farama rajulki turay bimaagya turay kana huwa maag haday macahu ma rajul rajulka macshayaadi min atamriye timarkiya amay finjilaayay is amay yasku farji uma gaatala degaalami alkufaara gaaladiya degaalso galay lidegaalami hataa kutila ilaarku shahido melkudhimad rawa muslim muslim yawa jinadii waa kay siyaka gali fa inaka min ahli atiyabati mana ahlujana ka tiyabati rawa muslim rasuulka ndin sheegay wa waana dhiyan waako wa mslim mslim waadi kuriyey alqaranu bifatlkaafi waraaya lakri huwa garanka mayle waa jucbat nashaabi gamunka yani jeebshayle waay wa anhu an abi hurairata an anasin ya qaala anas may kagolay jaanaason dadya ila nabiyin kooyen sala allahu alayhi wasalam may erena ani bacasa sir macna macagan rijaalan miladad rijaalaso yucalimuna baraayangna una quraan quraankana baraayan wasunata xadisna baraaya fabacata nabiy nabag dira ilay ila rijaali rijaalinti ka andira sabciina todobaaton ya andiri rajulan min rajulin min alansaar ya andiri todobaaton qof yugaalu lahum lil lisabciin leeraayo alguraa gaariinti laak leeraw fihim fil sabciin todobaaton dhati oo kasugnaadi anasa hadlaaye kaari abtigay xaraamu leeraw xaraam bintu milxaan um islaam bintu milxaan aadi saladaladi abtishay abtigay kajar xaraam binu milxaan leeraw yagra-una akriyaayan alqur'aana qur'aanka akriyaayan qur'aan baradayano qur'aanka akriyaayan وayتdاrsوna dersiyaaya بlayl minka iska sharbiyaaya o dersiyaaya kan akriya kan dhugusla saas wele yatacalamuuna baradaayan ahadisi sunadii qur-aanka baradaayan wa kanuu haminki saaso maalinti may sameya wa kanuu may haadeen binahaari fi yuji yani wa kay yajiuna ini kooya bilmaayi biyolo kooyaye dadkan oonayaw ahlusufa lerawa bi sheenaan handhaamiyaayan han aroorayan wa fayalacuuna dijiyayan walmaa fi lmasjid dijiyaaya wayaxtadibuna hakurmi guraayan yani wa kay masala fayabicuna beeciyaayan alxadaba wayashtaruna shireeyan bihi bisamani xadabi hadabki samantisa dacama kadadaayan yo reer madina bua idoo shabaroganayan sameeyayan hadimahay liahli sufa wa dirsidii helsi dirsidii helsi biyan daamiyayan gorniya guraayan gorniyaga gadaayan beesidii hadana dacamka gadaayan ahlu sufin jeeyayan iwalilfugaraai fakirantiyan gadaayan waan shireeyayan wa fabacta nabiy nabo diri sala allahu alayhi wasalam hum sabciinti todobaatan kiya diri ilayhim ila rijaali rijaali andiri wa ahid maya saase ilayhim ila rijaali lay yani facradu banbeheen niman gaale dasarogaan banbeheen banoliciyaanisa o kale facradu banbeheen lihum lisabciin faqatalu dimen gaaladi hum sabciintiya dilin qabla an yablugu asxaabti deran horteed almakana makaanki deran horteed fagaalu marki la dhamaayo arageen amerena allahuma balig cana nabiyana ana qad lakina faraliyana an faralina canka waradita cana saereng mana qur'aan hada jari waktigi hor qur'aanka akriyaayo o ya hada jari laakin markisem wal nasakeyhe tilaawadiisiyo wal wal nasakeyhe laakin orlaan qur'aan la akriya baayid oo kale bahayti oo la akriya qur'aan oo kale saada saasa ka hadlen wa wata rajulun rajulko ya seedi rajul min almushrikiin kumide xaraaman an seedi kala anasin a min kalfihi kalfi xaraam xaraam gadaasheen seedi fadacana rajulki durayhu xaraam ya duray brumxin waran yakduri hata anfada huwa fajrk inti kufuriyo xaraan kufuri faqaala xaraam mere fustu warabi lkacba sari mana fustu libani yari warabi lkacba fustu bishahaadati yaka libani warabi lkacba kacbada rabi sheeka dhaarada shahid namaka libani faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay ka goolay ina ikhwanakum walaalnyogin oo todobaatun ka haayeen kad kutilo waldili wa inahum ina sabcin todobaatunki gaalu mereeno allahuma ya allah alayo balik dersi anahuna gana nabiyana nabagana dersi ana unubgadagina kila kulgnay faradina raadla nagnay canka adiga waralita adin raadla nagatay ana uni raadla nagatay ilah nu deersi sarengu mana mutafaqun caleyh wahada lafdo lafdo muslim muslim lafdi shay wa can anasin radi allahu taala anhu jaa naasu dad ya seedeen ila nabiy nabagyan seedeen sala allahu alayhi wasalam hahe markaasa ma yareena ani ibcas e ibcasa dir yare an ibcas e ibcasa dir macana maagana dir rijaalan rijaalnila dir rijaalaas oo yucalimuna baraayan na unana baraayan alqur'aana yucalimuna laywa nuuntoo xasban yucalimuna nawa hay tireed ti onayo ficilka mudaara oo yafcaluna larirti yucalimuna yatiyalhadas yucalimunana yucalimuna na baraayan rijaalaas oo qur'aana na baraayan wa sunata axaadiisa na baraayan nila dir waay dad daariin ho qur'aanka sahan qur'aan baraayan sunada na baraayan nila diro fabacda nabiy nabu diray ilayh mila arijaali rijaalin tikaan diray sabciina todobaasan rajulan min rajulan an diray sabciintaas min alansaari reer madiine tobdaatan qof oo reer madine iyo rasuulka daray badaskan diinta bara qur-aanka bara sunada bara diinta fidiya yugaal lah ni sabciina todobaatankan laeraw alguraa mucalimiinta leraw xaafidiin ah qur-aanka kasaayan kulisho fa min fihim dhahdi o may kusugnaaday fihim fi sabciina ana sadla todobaaton kas dhahdi oo kaali abtiga iyo kajari xaraamu xaraam binumilxaan leeraw yakra'uuna akriyaayan alqur'aana qur-aanka akriyaayan bileyli fi leyl hamiinka qur-aanka akriyaayan وayتdاrsوna inisrtiyaayen blayl وayتdاrsوna inismeeriyaayen blayl fi layl haminka inismeeriyaayen qur'aanka akriyaayen bacdishona bacdo kale meeriya isbaraayen yatacalamوna bardaayen sunadana bardaayen wakanuma haminki saaso haminki salaatulail qur'aan akriyo saasa kamashhuulen wakanuma yaaden bالnahaari maalintana yajiuna ini lakooyayan ahaaden bilmaayo kiyo lakooyayen fayalacuna dijaayen humaaga fi lmasjid masaajidka dijaayen wayaxtadibuna kornyi guraayen fayabiicuna beecyayen alhadaba gornyogya gurenga beecyayen googoobayen gadaayen wayashtaruna shirayen bi wayashtaruna bi bitamani tamani lhadabi gornyogi beesidiisa dacaama dacaamka shirayayen ay liahli sufati dersidii helshen shirayen liahli sufati dersidii helshen shirayayen sufa sufad makaanu murtaficun makaan tareeyo mudalalun lahooseeyey kana fi sharki masjid annabawi rasuulka sala allahu alayh wasalam masaajidkay barishe kayaali bara kala masaaid yani waa kay barishe iyo kayaali reeange yani waa kay baragaasa kayaali masaaid kalkum yeelas wakana yaawi ilayhi man laa ahla lahu walaa mawan min fuqaraa muhaajiriin lang ala lanki muhaajiriin meelkala kujilooley madina koyay meelntumama eelan lahay iyo meel isku jiifadaay dad badan halusaf abi hureyra san kuyiin abi hureyri yani sayidto ahaye madaxto ahaye yani kolkan reed meelas ahlusufugaasa an khaadimaayang oo dadka muslimiinta bacdisho bacdo kale an khaadiman drisn adiska yaha waytaruna bihi bitamani iwa adacama gadahan liahli sufati dirsida helshe iwa lilfuqaraa fakiranti an shireeyayan dacman shireeyayan dacamkas ahlusufinjeyan kansadayan fakiranta dacaman gadahan saasa welen yo idoo shubarogana yo o idoogi rogan hadana dadki korkakoy muhaajirinti e yan khaadimaan diyon dhaamiyaayan yani ingurinjeyan saasa welen fabacata nabiy nabaga diri sala lahu alay wasalam hum sabiciinti todobaatan ki goof iya diri ilayhim ila rijaali rijaalasan diri facraduu kufaarti banbehen gaaladii banbehen an hadilan dirahay ma e hani kala dhatarogi dhatarogian banbehen facraduu banbehena lahum lilkufaari gaaladii an banbehen maya lahum lilmuslimiin facraduu gaaladii banbehen lahum lisabciina todobatonki oo saatahen an banbehen fakataluu direen fakataluu direena gaaladii ilan may buahawahay todobaton goflay oo hada dagaal saasan haninbane hub saasahan gaadan hadana dadku badan oo gaale waan koysi dega la degaalamahan faqataluu dileen samcihum sabciinti todobaatonki don dileen qabla an yablugu deran horteeda todobaatonki almakana makaanka landiri almakan almursal iley iley makaanki o landiri almakan almursal ilayhi a makaanki landiri o deerniye dilen waay faqaalo makili dilaay sakraasaen o bacdushomeere allahuma ya allahu ana balir anta ilahu dersi ana unano dersi farminla tiraw isgaarsin majardo kalku mana alla subxaana wataala suaalahaya ilahay walkas awoode dersiye allahuma ya allah ala bali deersi ana una noo deersi nabiyana nabagana noo deersi ana unubakad lakina kida kologna kaad ilah kida kologni hadarta an dhimanedi kida kologni faradina una raada nagnay anka ilahu adaki raada nagni waradita anta waradita ilahu adina raada nagatay ana una raada nagati nabagana noo deersi tere oo quraan akriya oo kalba hadi jarta ogti aayad oo kale hadi jartay marki dem walna sakay waata rajulun rajulka wa ankooy xaraaman xaraam yeelseedi rajul oo min almushri min alkufaari gaalada kumide eh. maanaa markii todobaatunka baheen beheen iya yani waa kay meeliseedeen iya xaraam bintu milxaan y binu milxaan iya la diri xaraamo dadka ninkase waleerse adano horumar hadii hadalka ogolaadaan sila fadaayo hadi kalen hanagoy hesusigeseedi dadki gaaladi elafadheedi soo wal in sheegawba sidii hadalki wadoog lanko ambaage meelena reeda kudho waran reeda kugeli isoosadin fidio dadkala sheekooda warankeeda kuoe wa ataa rajulun rajulka waan seeday xaraaman an seed rajul min alkufaari kaala anasi anas abti shay ah xaraam min kalfi kalfi xaraam xaraam kedaashenka koy fadacana rajulki mushrig hay duray u xaraama biruuxin waran duri seeda waran akaku duri xata anfada huwa rajulki mushriga inti kufuliyo hu aruumxa waranki dini kala kufulbi faqaala xaraamu xaraam arka gaane maylay fiiri xaqiiqadii surunyi imaysho kaamilnimadiis faqaala xaraam umera fustu liibani warab lkacba walianfadaayhaslbheliy fustu liibani warab lkacba yani kalima cajiib le waay masalan o lang waran lakdaway kabacd markaasay fustu isku leh alkikaha walban lahay fustu liibani warab lkacba la fustu liibani hay bishahaadati kliibani yari walinfadaay tan la haytay kliibani warab lkacbati kacbada rabi sheeka dhaarday faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shemay ka goolay yani ina ikhwanakum walan yogin rasuulka kolku yani isla marki badan waxyoodi waafo ilahay farmin han fareen ala subxaana wataala farminti rasulsha deersi ay waxylakadiji rasuulka lan sheegi ina ikwaanakum walaanyogi dad kutilu waldili walaanyogi wa inahum ina ikwaanakum walaanyogi qaalo may kagolena allahuma balig cana nabiyana ana kad lakinaka faradina canka waradita cana sa kagole allahuma ya allah ale balig dersi ana unaykano dersi nabiyana nabuana dersi ana unubu kad lakinaka ilakolong naykaira kila faradina uniraalanagnay anka ka waramita adin ana uniraalanagti sarengu masala mutafakun alayh wahada lafdu muslim wacanhu an anasin lay kaal anas may ka goray gaaba cami ederka iya magnaadi anas bnu nalar ah, anas bnu nalar reeraw iya magnaadi waay gaaba cami ederkay anas bnu nalar usmaylan kasay anas binu malik binu nalar kalku ederkay lanka saaabi yani khadim rasul anas wa anas binu malik binu nalar edershay kalku anas binu nalar aw shay malik binu nalar iyo anas binu nalar sadalda gaaba cami adeerkaya magnaadi anas bnu nalar hay radi allahu taala anhu an kitaali bedrin beder degaalshe kumagnaadi beder maroognu adeerkay bedera kufakuti faqaala shilaay faqaala anasun adeerkay meeray ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi o kibtona magnaadi can awali kitaalin firistin horeysiya kumagnaadi laa taltaad la degaalantay almushrikiina awalu kitaalin filislam kan ahay yani beder ahay kolkan bederti ada degaalantay dagaal n horey ana umagnaay marogner lambedersamay bo dadbadan kumagnaadeen asaabu rasuul wal lankasir galay jihaad dagaal lankasir galay mahayn laakin sikadee kadii mana a rasuulka sala allahu alay salam iyo asaabtis boqol i dhowr ehay inti reer madin langayli muslimiinta langayli habehey mal dadka gaaban lay beheen maylay abu sufyaan lankoler abu sufyaan mino yani abu sufyaan oo ciidan oo kufaaro quraish quraish yani safaraytiyo wedo sham sham ka hor hambahayd madina korsheha maray fokaday haddana anagadahay say hasaarantaa jikahalashurmo jikooyakasamayo saasay limbay mana sida abu sufyaanna gayliisida ogaaday gayliisida kufaargurayshan gayliisida yoona gurmadaan been kun qof yooyinga been kolka reed yani abu sufyaanki marki dam ogaaday dhinigii lafadaay me dhinigoo kale mari langeed yani cajiib leh oo khatar reewaayo abu sufyaan ogaaday bedera darandirsadi bedera koy kusoo saangayo meelo koy markaasa lama qof oo meelo rooganga aragi yani mahay markaasa meerayha hay anta dadkooy aragdeenaw lang iweydiyaws iwarsaase ama aragdeen ma aragno laakin dadkoo deinta kooye lama gurdi wedeena gurdiyaalka inta fadheesiye beengu inta fadheesiye inta fadheesiye meeliyased tusi oo gaali sadan gaadi sla burburi fiidi datiya may ka kaaragay timir ya kaaragi reermadini may timir timirsiyaayana herasho timirta lafaashe shiideen sii jara kolku ma reer reermadinu haan saan wer ani iweydiyaaya meeliya kukudhagaasreed mana bes meeliya kagodoomi yani wa kay masala meel kala heerte wadadii oo madiina korshahaydime heerta wareegday fah daskiishayna farmingaan faray mere an a ibadbaadeey ilahay adbadbaadeeya iskunagadaar dagaal baten walba gurban hanin baten abu sufyan abu jahl failinki wadadiya reer mereyha beder sana lajarfer manaa beder sana lajar beder yani ilaa ad dhowr kilometr madiinadan ku dheerto manaa uxuduba walaa ma beder ku dheerto kolka yani wa kay masala meela meelya koyreed may mereyha ansi muhamad inungeesen argay bidaraseedane mila kamraa kada dhamaane masaakinta heelaan kagooryaane milaan daan inkaheesay bilaantan inkaheesase markaasa nagadaaneri mana walaaki dambiyen reer meri koley heesooki may nagaday boor bilaantitis booreen iyo nagadi kamrida dhamaan digsmilkadeer iyo nagasi arinti arsi in isbedeli mana si u reer hada wakti yani waa wa ahi kolkum bederta taas ahay mayliya kolkum bederta dadlanka targalin ahayn asaabta sidan dhomyin mambana saso gaabno meel gaaban asa meel meelasa dagaallabeema lahayn safarta laafurudalalaha in dadbada kuma gunaadeen bedel mayliya saxaarin anase ya rasuul allahi xib kuma gunaadi can awali gitaalin dagaalka in horeey heshe kuma gunaadi gitaalka soo gaataltaada la dagaalantay almushrikiina la dagaalantay lawalahi kdhaarday dhaardahay in illahu in laa tadkulu ila cala ljumlati alficliya in ashhadani allahu ashhadani gitaala almushrikiina inti naxwi walaada soilin marki culmad walaan laablaabaya may lalijeediya lera jari mana ay salaan laablaabka may geekaasha ah, daliilin gugul ya leray mana laakin marki de maob naawgiyo laabiyara ladaami waa kay markaas toosas wali laablaaba ogaadas mana laakin lanki naawin kasana may laablaabnay faadas lain ilahu lain ashhadani allahu ilahay hadii ixaadiriyo ashhada ala xaadiriyo niyan ixaadiriyo kitaal mushrikiina mushrikiinta dagaalka ixaadiri la yarayana allahu ali yani waa kay masalan aragay ma walaagiya ilahay arage asna waa nasoobiya cilma duhurin ilahay walkasta ogiya ha yani dadka an daahiriya falama kana yawma uxudin daariri mana oo ilaahay degaal oo gaalo lala degaalama ilaahay goorjoog ixaadiriyo nafta inkisimood ilahay arage wali suubiya ari mana daariri nedri falama kana yawma uxudin uxud maalinteed marki xasaliya inkashafa lmuslimuuna muslimiinti jaben faqaala huwa anas bin nalar mere allahuma ya allah aley ini an actadiru cudur daaride ilayka ilah adikin cudur daaride mimagi sheekinka cudur daarade sanaaca haulaai kuwan suubiyan yani mayna jeedi asxaabahu asxaaba anas anas bin nadar asaasisana jeed wali asaasay suubiyan oo jabawkun wa kin cudur daaride waablaw anana beri nagde ilayka adikin beri nagde ilahu adig berikin ahaa mimagiya beriku ahaa sanaca haulaai mushrikiintan sameyno oo diinti ilahay isbaaraysadaha anu rasuulka iyo saabtisa degaanmaana beriku ahaa uma tagadama huwa anas hormari fastaqbala may kahorkooyay anas sacd bnu mucaadin sayid sayid lwsi sacdin mucaad oo sayid lwsi haiyo kahorkooy faqaala sacd faqaala may ka goolay faqaala anas anas may ka goolay yaa sacd bnu mucaad sacd binu mucaadow aljanata uriid ljana ana jini fadahay wa rabi nadri aokay nadar e rabi sheeka dhaarday jini fadahay waan aatow ini an ajidu helahay riixahaa riix aljana janada carabsiya iyo helahay min duni uxudin jabalkan kan eho uxud e sokidiisa ka helahay jabal rumaad rumaatiyonayo jabal uxud daadiyo dagaalka ka kadi kolkin jabalkaas uxud ekaase i datan akahelahay jinad hainhaser mana atacaraftiya datan bakelahay qaala sacdun sacad may ka goolay fama stadactu ma awoodo eri ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ana ma awoodo eri ma sanaca huwa lankan onayo anas bin nadar walaw susubi ana ma awoodo eri mana lisoosiyo gaalo firihaasay ladahgalo la degaalamo saas nafta meelo lakrid ana ma awoodo eri san yede qaala anasu anas may ka goolay anas bin mali ay fawajadnaa helni marki dem sin dareray uxudi i darsan ba gaaladi roogdi kahelay sin degaalamaayo suna gabal gabal alkuel fawajadnaa helni bi bi anasin anas gobadis bi bi badaniya kahelni marki dem marki laha aruuriyay daskila dhamaay bilcan wa thamaniina siyeedun i dhoor larbatan min larbatin dhufushe bisayfi lakudhufud e aw dacnatan min dacnatin durow e birumxin warag lakuduro e aw ramyatan biramyatin gamo e bisahmin gamo lakugam e gaaladi dhaagalay re lamb wali aragaylakadhoy mana oo todobaaton siyeeton iyo dhowr dhaawaxyo ka aragnel mana wawajadnaa helni u anas binu nadar edeerka helni rad kutilahaali kilidili wamasala lmushrikuna mushrikiinta nasuurhumaayen bibi anas anas suurhumaayen anas binu nadar famaa carafa oo magaarka kufi sanka kugoy dhegdi kugoy yani taasa sameyn maalintaasay wal ogaayin bilaanta gaalada iyo samaysay famaa carafa axadun axad makasna hu anas makasna ilaa uktuhu walaalisa kasti hata wal kas waay anas walaali walaalis bese kastay yan may kakasay bibanaani farnyaashay farnyaaka ogonsadi bes walaalkay waay saasarti wa qaal anasun anas may kagolay kuna una may haanay nara nuraa nadunu ku maleeya o nadunu ku maleeya wahaani ana hadi laayata aidan tange nazalat inabedday fihi fi anas wafi ashbaahihi wafi amhali amhali anas ama anas mitlyaashe kadejiyang maleeyani min almu'miniina mu'miniinta ilaahay may ba kumid aha rijaalon rijaal iya kumide sadaqu ron sheegen ma walaaidurun sheegen ahadu labalantame allaha tacaala ilahay aleyhi ma korsika labalantame faminu min arijaal may kumid maan kumide dala gududay naxbahu nedrshay gududi ilaa aakiriha aakir aaya aida akhirsantilkudira mutafaqun aleyh wakad sabaga alxadiidu xadiidkan anin dhag yari fi baabi lmujaahadati mujahada baabsha ninka dhagi can samurata radia allahu tacaala canhu an samurata aan samurata